mid walba axkaamta soo hoosgelaysa uu baabka laga hadli doonaa wuxuu soo hormarinayaa jumlada u horeysa maa yufsidu salaa salaada waxa jebiya masaa'ilka inoo iman doona wax yarbaa mansuus iyo nas iyo daliil gaara ah kale intooda badani masaa'il ijtihaad iyo tacriib weeye walyahadaba waxaan ku hormarinaynaa masaa'ilkan tafriica badan ee ku iman doona waxyaabaha asaasiyaadka ay cuskanayaan fi lmadhab madabku wuxuu qiimeynayaa culimada fuqahaa shaaficiyadu masalada koobaad mubtilaatu salaad waxa jebiyaayey waa in nas sheegay iyo in looga qiyaasay wey oo wixii nasku sheegay si uu macno iyo xukum ula wadaaga masalada nasku sheegay iyo uu iska cadda tii qiyaaska xukunka la wadaagaysay baa waxay u sameeyeen qaacido guud oo idhaahdeen nusuusta ku soo arortay baanu ka fahanay qaacidada guud waxaa weeye salaada sharcigu qaabku ugu talagalay wixii aan qaabka ahayn ee la sameeya waa laba qaybood wax si muuqato salaadii qaabkii la rabay ka hor imanaya iyo waxaan si cad oo buaan aan ka aan kaba hor imanaynin wixii lagu diray wax ka hor imanaya oo la yidhaahda maa yunaafi salaa salaada waxa ka hor imanaya iyo waxaan salaadii ka hor imanaynin oo min jinsigii lagu ogolaa lagu diray oo kaleeta ah qaybood weeye kaan kaba hor imanaynin dhib ma laha waxa salaada burinaya waa waxaa ka hormaraya qaciidadaas waxay ka qaateen dawaahir aayaadka iyo axaadiid dawaahirta aayaadka laga qaatay waa axaadiisu qayb kamidihi waa inta amartay khushuucda salaada alkhushuucu fi salaati nusuusta amartay bilmacnaa dadka waxay ka reebtay wixii ciyaara wixii hawlo kale gelitaankooda marka inaad khusuucdo haddii lagaa doonayo waxaa khusuucdii burinaya ee ka hor imanaya waa salaada maqsuudkeedii ka hor imanaya wey tacliilka nabigana wuxuu ahaa ninkii markii mucaawiyata bn xakam iyo xakam la hadlayey salaadan laa yasluxu fiihaa shayun min kalaami innaasi dad hadalkood iyo warkood nooguma talagelin salaad waa dikri iyo qiraa'a iyo tasbiix baa loogu talatahay wax kala maaha halkaa waxaad garatay salaada waxbaa loogu talagalay waxna waa ka hor imanayaa wixii loogu talagalay waxantaa iyo marka la isu geeyo waxaan garanaynaa halkaa qaacidaa waxaa jira maa yunaafi salaa halkaa wixii salaada ka hor imanaya haddaynu niraa laba qaybood buu noqonayaa nooca uu noqon karo intaa daahirka aan ka hadlaynaa aqwaal iyo afcaal aqwaalka tusaale waxaa layloo siiyey laa yasluxu fiiha shayun min kalaami nnaas islaamka awalkiisii waa laysla sheekaysan jiray markii sabka asar ah waxbar la yidhaahdo haddaad gadaal ka soo gaartay hebel inta ragcadad bay dhaaftay intaasaa kaa horreysay baa isdhihi jiray waxaa kaloo lasdhihi jiray ulamaha reerihii caruurta ka waran maalmaha laysma arage salaadiina waa lagu jiraa saddu islaamka saasay ahaan jirtay ilaahay soo degtay qawluhu tacaala xaafiduu cala salawaati wsalaati lwusطى waqumuu lilaahi qaanitiin ay saakitiina aamusain zayd bin baa wuxuu leeyay bisukuuti wa nuhiina can ilkalaam haddaba markaad qaacidada meel dhigto mayuna fi salaata baa jira ka hor imanaya qawlna waa noqon karaa ficilna waa noqon karaa waa meel dhig laakiin taqsiimka qowlka iyo ficilka faa'iida kala tahay mukhaalafada iyo munaafaadku adharu fi lficli minha fi lqowl afcaashay u badan tahay waayo qiyaamku istaag buu leeyahay afcaashu way ka muuqan og tahay aqwaasha qowlku sir buu noqon karaa laakiin ficilku sir ma noqon karo masaajka aan joogna hadda waxaad hoos u akrisata aniga rabbigaabaa isla ogaan kara laakiin haddaad dhaqaaqdo ama ad tallaabsato ama ad iska fadhiisato oo wax daahir oo muuqdo oo bejina wey saa darteed marka labaadna waxaynu qarinaynaa muwaafaadka afcaashaa kaga badan aqwaasha kadib afcaashii baynu u gudbaynaa qaacidada madabku waxaa weeye afcaasha waa laba qaybood ka hor imanaysa maqsuudkii salaada loogu talagalay waa laba darajo ka hor imaad wax kaba hor imanaya mutlaqan yarkiisiya kiisa yar iyo kiisa badanba wixii salaada ka hor imanaya isagu way burinayaan qaacidada madabku waa isku raacsan yihiin laakiin waxaa laga yaabaa ficil afcaasha kamida ah waa munaafi iyo ma aha in laysu qabsado markaan tabiiqeeda u tagnana waan tacliiqin doonaa waxaa jira yunaafi salaata muطlaqan ay sawaaءun kaana kaiira aw qaliilan waxaa kamida ah nin salaad ku jiro bootin dhisanaya salaadu ku jiraa waa gooyey salaad iyo bootin isma laha salaad buu ku jiraa waa feertamay si salaadbuu u jiray derbiga agtiisa ahaaye maalmaha beerdarabku ku jira mudarbigu ku bilaabay de salaad ku jiray iyo siduu u dhaqmaya isma laha ninkii salaada ku jiray saxabariisuba dhigtay bilaabay de waana cuntaan bilaabaya waan cashaynaya iyo salaad baan tukanaya isma laha waxyaabahaasoo dhani waxaan leenahay waa waxyaabo kooda yar iyo kooda badanba yunaafi salaa fi lmadhab kuwaasi mutlaqan way jebinayaan qayb labaadu waxaa jirta hadduu batana yunaafi salaa hadduunan badaninna laa yunaafi salaa sida tallaabada iyo gacmaha la dhaqdhaqaajiyaa tallaabadu wax salaada aada u diidaya maaha xarakarka noocaasa kooda badan ee munaafiga abaa salaada jebiya kooda yar salaada ma jebiyo munaafig ka hor imanaya salaadii maaha halkaa kadib waxay yidhaahdeen miqyaaska iyo miisaanka yaraanta iyo badnida xaggee baynu saarnaa waxay yidhahdeen alaaatan saddex saddex wixii gaara waa badan yahay inuu saddex wixii gaara badan yahayna laba asal bay ictimaadeen asalna waa mafhuum nusuus siday umuurkaa u dhigeen asalna waa mafhuum lugawi weeye waxay yidhaahdeen badni iyo yaraan badni jamc bay ka bilaabataa wa aqalu jamci alaaatu saas darteed saddex wixii gaara wax badan wey saddex wixii ka yarna aan gaarinna waa yaya jamcana ma yaree jamc waa wax badan mufrad iyo musanana waa wax yar halkaa murxadka luqadiga oo jamhuurta luqa ay qabaan inuu aqalu jamci alaaatun saddex yahay halkaa way ku yar tiirsadeen waxaa kaloon aragnay dhaheen nusuus aad u fara badan oo saddexdaa wax ku xidhaysa axkaam ku salaynaysa saddexda saa darteed inaan saddexda axkaamtii ku salayna kala qaadka baciid maaha bay yidhahdeen oo nusuustaa maxaa kamida waxay hadda qisadii muusiga khadir qabso saddex jeer markii saddexaad ina kala kaxe baa layihi markii hore wuxuu yihi laa tuaakhidnii bimaa nasiitu walaa turfiqnii min amri cusra markii labaadna wuxuu yihi in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunii cudurdaar igu filan mar saddexaad haddaan sameeya macsanaan way way balata ilaahay markii saddexaadna hadal baaba dedejiyey haddaa firaaqu bayni wa baynaka hore waxay dhahen aayaddu saddex axkaamta in lagu tagay mara taalisa kow dhaca haye mid labaadna loo tagay qabsada ninka guriga hadduu dadka u yimaado alistidaanu alaaa istidaanku waa saddex jeer ma soo gaala waa lagula hadli waaye mar labaa waxan kadib ma soo gaala waa lagula hadli waaye mar saddexaad ma soo gaala inaad noqotaa lagaa rabaa saddex khalaas soo laba ma waxay yidhaahdeen waxaa kaloon haynaa nabigu sal lau alay wasalam wuxuu yihi qofku haddii uu hindhisoodo alxamdu yidhaahdo yarxamuka allahu dhah mar labaad hadduu ku celiyo yarxamuka allahu dhah mar saddexaad hadduu ku celiyo fahuwa maskuul adiga hadda baayo yarxamuka allahu iska daayo saddex xadiidkaana waa asaxay abu daawud ya wariyay min abi hurayra kaana waa qiso labaad oo saddexdii xukun lagu sareeyey qiso kala wey qiso kalaanu haynaanayo intaa keliya maaha nabigu markuu madiine yimid wuxuu yidhi madiine jin baa jooga islaamay nasaska iyo adeesooyinka addunya ku arkaysaan iyagii bay noqon kartaan haddii aad waxaad aragtaan fa aadinuu salaata saddex jeer udiga saddex maalmood maanta digniintii haddaanan isaga bixin meesha maalin baase waanu ka iska celindhaha maalinka labaadna ku celiya maalinka saddexaad ku celisaan aduu bixi waayo dila mufsid daalika weye somaad ku dhedheen dilkeedaan la dilin raqamsanaanta saddexda lagu sareeyo nabiga hadda xadiidka abitaalad ku sheeg xadiidkaa damana faadigu salaatan waa muslim xadiidkale muslim ee saydka iyo waada ee wariya mutacrad ku sheegay wuxuu nabigu yihi salaadaada haddaad garto oy waadhii ku dhacdo hadhow iyadoo meyda aada u tagto iyadoo meyda banaanka haddaad u tagto saddex maalmood hadduu kaa maqnaa lahaan mari wuxuu taxriirki iyo taxriimkii saddexdaa lagu xiray adag usuus badanoo saa maalikiyaduna waa la qabaano nabigaaba yili bay dhaheen athulusu wathulusu kaiiru ulusku saddex buu ka baxaabay dhaheen tirada ulus asalka ay ka takawunto waa talaata waa dirayaa xoolahaaga ulus bixi saddex qaybood baa ka dhigi soomaa qaybu waa badan tahay saddex wixii ka baxay ee qayb ka noqday waaba badan yahay dhaheen waa dardaarankii sacdibna waaqad xadiidkiisii intaa marka la isu geeyo badlidii iyo yaridii miqiyaasku talaataan ka dhigaynaa bay yidhahdeen adu marka ama kuwa boqo ha kula muuqdaan ama ha ku waafaqay muhimadinada wejkoodii inuu kuu cadaano qaabkay xusanayeen wy bacda haada ba waxaad fahmi kartaa hadal bamaan oo meelahan soo socda kadib wuxuu i markaa nafaqa goortii qofkuu hadlo bilaa cudrin cudur jaar la-aan bixarfayni laba xaraf uu ku hadlo aw bixarfin ama hal xaraf oo mufhimin macno fahansiinayo uu ku hadlo mila qib min alwiqaayati badbaadadaha qib badbaadaya min ilaaya walib oo min alwilaayati ah fatalat salaatahu way buraysaa masalada asalkeedu waxaa weeye sharcigu hadal waa la reebay oomirnaa bisukuuti wanuhiina can ilkalaam nabigu wuxuu yihi laa yaslixu fiihaa shayun min kalaami nnaasi dad lahadalkiia kalaamna waxaa la yidhahdaa asalkiisu wax kastoo wax ku fahansiiya alqowl mufiidu baa la yihahda macno faa'iideeya wax kastoo macno faa'iideeyaay walow hal xarafna ha noqdee bay u jebinayaan luqada carabigana waxay leedahay hal xaraf oo macno leh badanaana xarafka macnaha leh waa nooca lafiifka mafruuqa la yidhaahdo weeye muctalun faa-i wallaahi markuu yahay cayntiisuna saxiixa ay tahay sida waraa iyo wadaa iyo waliya iyo kuwa lamidka ah ficilku haddii uu yahay muctalun faa-i wallaahi ulaasidiisu ama si kale u soo gaadayo lafiif mafruuqa hadduu yahay lafiif waxaa la yidhaha muctalka labada xaraf haddii xaraf saxiixa udhexeeyana mafruuq ay mufaraq waa la kala geeya la yihahdaa hadday isku xigaan way cayntii laanta noqotana lafiis maqruuba bay yidhahdaan qaybtaasi ficla amarkeedu xarafkii saxiixaa soo hara sidii sabab ficla amar xaraf muctala ma soo haro waxay yidhahdeen sababku ku yimidna amarku mudaaricu sharc ka yahay ficilkii muctalla ufaagahaa mudaaric markii laga dhigo xarfu mudaaracada wuxuu ka saarayaa meesha xarfu cillihi faadaha kaa uu tegey marka amar markii laga dhigay aakirkiisa la jasmiyana waxaa lagu jasmiyaa bixadfi xarfin cilati oo kii dambaa lala kaca kii hore tegay mudaaricii bedelayna markii amar laga dhigay xarfu mudaaracadaa la tuura maxaa soo haray meesha marka xarafkii saxiix ee dhexdaa soo haray waa u i weyneeyey yaci waa tegay yaa baa gashay gooskiisa yadii mudaaricana waa tuuri kii u dambeeyena xarfu cilla xasr cilla xasr cilla ku jasmino ci weele baa dhihi waqaa yaqiiqi waliya yalii li iblaayada qabow marka haddiiba lidii ay mafhuum yeelato maqsuudka kalaamkiisa muxuu ahaa wax la faaraya axkaamta sharciguna tacriifkii muxaada kuma xirin axkaamte kalaamu naasi dadku ay ku saanaa hadal la haddaad tiraada waad hadashay wy mar haddaad cid oo aan la fahmayo tirina waad hadashay xarfanka marka iyaga maxaa laga rabaa xarafka keliya fahamkii waad u celiseene xarfanka maxaa ka rabtaa waxay taheen haalibku carabiyada laba xaraf macna yeeshaan haaliba wanaadiru laa xukma lahu naadir xugum male haalibkana fii lugati carab labada xaraf macna yeeshaan halkaasay fuqahadeenu saareen ayb wuxuu leeyahay marka bafala salaatuhu waayo dadka faumirnaa bisukuuti wa nuhina can ilkalaam iyo laa yaxsulu fiiha shayun min kalaami innaasi nabigu ala marka qaarkood ina fi salaati la shughlan wax ku mashquuliyo waxyaabaha kale kaa mashquuliya camal oo qiraa'o iyo ficil iyo qowl ala ku yahay wadaxifu qosalka marka waxyaabihii sawtiyaadka ahaa ee afka ka soo baxayay hadalka raacayay baa laga hadlayaa marka qaybtaasi waa likawnihi kalaaman mufhiman qaybtan soo socota wuxuu isugu jiraa imaa likawnihi mufhiman ku fahansiiyey aw likawnihi munaafiyan mid lisalaati buu ku hor imanayaa wadaxifu qosalki iyo wadu kaaw oolintii iyo wlaniinu taahi iyo wltanaxnaxu xinki inaad tidhaahdo iyo walmadxu inaad moodsato aad tidhaahdo wadmay soo kukursida soo orday soo gaanay afuunto maanta wata'awuhu ta'awuha waxaa weeye nooc taaha u dhow wey ah, ah, ah inaad tidhaahdo wey taaha wasyaabo kale noo kala xanuunsan wey taawil laakiin xanuun qasab ma aha waxaa laga yaabaa waxa qur-aanka la akriyey iyo ciil inuu kaa keeno ninka nin ciil la kahaaso ma jiro taawil ciilkaas ama cabsida naarki waxbaa laga sheekeeyey naarsi cabsidii cabsi ay kugu baartay baad taawil samayn kartaa iyo wanaxyiha intuu wixii lamida yubtilu salaata buu burinayaa in baana xarfaani laba xarf hadday ka soo baxaan ukasna wuu yidhaahda fain kaana cudurun cudurdaar hadduu leeyahay qofkii marka qofka hadduu cudurdaar yeesho cudurdaarku muxuu noqon karaa bian salaqa lisaanu carabkaa kaga dhacay maba xasuusnayn salaad inuu ku jiro way dhacdaa qofbaa xaaladda uu ku jiro nooc yar wareer intuu ku dhaco baa laga yaabaa in iska hadlo salaada si adaga loo sahwiyo sahwiguna ha soo noqnoqdo qofbaa iska hadlo waxay xastaa mada talaawiix tukanayna waa allah naxariisanin dhalinyaro dhintay baa dhalinyaro xufaada cusub buu ahabaa la geliyey markaa talaawiix iyo meeshaa dadka hor istaagtana culays iyo kurbo kusoo degta qofteeda leh meel kurbo badan way taaraawixda la tukanaya wiilkii lala ragcadood markuu tukaday wuu iska istaagay maracana u istaagay waa iskala istaagay tii saddexaad markuu tukaday buu sii istaagay haddana isbooga reecad uma hayo subxaana allah bay yidhaahdeen wuxuu sii ameelahay tii saddexaad bad hadda u istaagtay mid afraad ku dar tii saddexaad ba u istaagtay tuu taagayna waa tii afraad afartii markuu tukaday buu mid shanaad u istaagay markaasaa la isku dhex yaacay de subxaan allah subxaan allah subxaan allah li nin oday ila taagnaa bal daaba hamsa shubba marasa haddawa waxaan ku ii waa kale ninku xogay dhiikar iyo idi waxbaa ka kici jiray iyo waxaan naa hadday xataa garan maayo miyaa hada war shab baad maraysaa baa taliyaha kugu dhacay maalin kalena waxaadna qabsatay nin imaamaa na taraawiixda wuu saxraa suuratu yunis buu akrinayay nin dhalinyaraan ah baa qabtay oo inuu saxa rabo ninkii maanta waa dhagaystay qiraadiisii buu iska watay baa kusoo celiyey nimanku waa saxaya nin baana gadaal taagan inuu saxa laga rabaa ninkii gadaal taagnaay ciil baa qabtay ninkaa imaamka qalday imaamku waa dhagaystay mar labaad waa iska socday kuu soo celiyey haddana wuu ku qabtay isna waa iska saxan yahay waa gartay intaas ninkii halkan ahaa ismooda ciil buu isxajinaya markii u dambaysay baa imaamku intu u dhagaystay buu dhag uma dhigin horay uga socday laba bicil baa ninkii imaamka inuu saxan lagu ogaa ka soo baxay marka markii hore intii imaamku uu ninka qabqabanayay madaxu dildilayaa baakilaanta ka socdayna sax yiri doon marka waxaa dhici kartaa sabku lisaan xaaladaas gashay odan hadal islahayn inuu kaa soo booday way dhici kartaa ninka hadalka si lama filaan uga soo booday wairjaa aw halabatii daxrikin ama qosal baa kaa xoog batay aw sucaalin ama qufac iyo rirax qufac iyo riraxyaa kaa xoog baratay nabigaydu ku dhacday sal sl sida saaa ku sugan suurat lmuminuun isagoo akrinaya baa dhexda markuu joogo aada riixiyo u qabatay baa isa rukuucay riixyadiina salaada kama jirin taa waa kaa qaali noqday qosol baa kaa qaalib noqday de waxba halkaala ka dhici kara gaarinta nagu qabsatay misaajka miskiilay qasleen nin muadin ahay weygi dadka tukin baa dadka tukiye salaad halkii la waayo u sahwey marka booqobka nin sheego koo bule allah la allah markii la yidhi nimankii booqobkala kalama arage intu garaabta leecay yii ya iyadoo yimi dabbaa qosal ka wareegay dhacdaydu waxaa dhici kara qosalka adoon qosal bays lahayn biduuni khiyaarin uu kaa marka aw raadatii daaxikin fasal baa kaadaada noqday oo qofkii waxaa dhacday waxaad dhacday salaadii dhexdeeda adoon is-ogeyn aad qosashay aw sucaalin firxiya qufaalaa kaa dambatay aw takallama wuxuu hadlay naasiyan isagoo ishalmaansan halmaansan salaada ku jiro salaada aad ku jirtayba waad halmaantay hadalka ka soo horashay laakiin isma ogid salaada inaad ku jirto oo nabigayba ka dhacdayoo markuu salaad laba ragcadood ku tukaday iska halkaa fadhiistay ba waxaa la yihi anasiitaan qasurati salaad salaadii miyaa la gaabiyey gaabatay misela halmaan mana halmaamin lamana gaabin isaga markaa wuxuu isu haystaa salaad muusan ku jirno salaadiisii dhamaystay balaa qad nasiita buu ninka ibnidayna waa halmaantay buu iska da wuxuu ibnidayn wuxuu sheegaya marunba markaasaa la yihi ha salaadii halkiibu kasii watay nabigu sal la alay slam soo ma waa cudurdaar halmaan salaadii aad ku jirtay baa intaa ishalmaantay baad qof la hadashay markaa kadib baad xasuusatay salaad inaad ku jirtay gaarhaan salaadda haddaad dheerayso dheeraato oo ataxiyaadkuu dheeraado dheerayso inaad ishalmaanto waa dhici kartaa ama xaalad dhacday oo salaadda aad udowdo aw jaahilan ama maba garanaya taxriimahu hadalkiisa inuu xaaraan yahay salaada in lagu hadlo inay xaaraan tahay ma oga liqurbi cahdihi bilislaami islaamnimadu madhow soo galay ama markooda xukunka kadiboo salaam waxa la yidhahdaa la baray ama meeshu jooga wax xakaam salaad ka yaqaanaa ma jiraba taana macdalkama xakam kusamisi muslim weliyey weeyo salaadoo lagu hadlo ogaan jiray salaadii baa la hadalkii la xaaraantinimeeyey isaga ma oga marka salaadii buu soo galay oo safku dhinac ka galaysa allahu akbarku yidhi ragga hayeenihiisaha sheeko ku bilaabay raggana sahabalkii la xaaraantinimeey ogyihiin lagama hadlin saas hareeraha u fiiriye jaami dadkii isha ku wadagubayi arkay xaggu fiiri ishaa lagu gubay xaggu fiiri ishaa lagu wada gubay kasi waa tukla ugmayaa hooyadii i weydaye xataa igu soo fiirfiirinaysa ninkaan iyoan xaaraam ahayn buuga in la xaaraantinimeeye buuga waxay iga soo firfirinaysaan salaadii waa laga aamusay waa la iska tukan way aamusiyeen gabaweyna u garaacaan afka gacanta ka saara saasaaraan bay bilaabeen marka arka bu inay aamusiinayaan laakiin naysakata waan iska aamusay u aniga salaadda markii laga baxay nabigu waa ii yeerayo salaadii ku celi ma dhihin wuxuu yihi salaadani macallin ka wanaagsan maalabu ima canaananin iguma qayliyin ima guurguurin wuxuu yihi salaadda waa dikri iyo qiraaiya tasbiixu hadalka uma haboona marka salaada baa ku jirta hadli daba ninkaa salaadii ku celinay uma dhihin jaahilan bitaxriim buu ahaayo taxriimkaa dhowaan ma udusan qofku taxriim ka ogaanin isagana salaadiisa hodhi maysa dheh oo dhan isaga wuxuu ku yihi wakasura curfa uu bato abala salaada waa gurinayaa waa in qalla hadduu yar yahayna salaa maya hadduu yar yahay cudurdaar buu leeyahay oo gurin mayso hadday badatana way burinoo ade wuxuu hadduu bato wax yar baa loo cudurdaaraaye nimaanko dhan iska sheekaynaya waa inay xad yeelataa salaad bay ku jirtaa dadna waa la hadashay hadalkii waa inuu xad yeeshaa dee salaadii munaafaad taama aan ku samaynaynin haddii meesha sheeka aad iska gashaan taxiyaad baa u sheekaad gashay oo fadhi kudir baad gashay oo maanta o dhan baad daldalantay musaxmad wayala ilaa intee leeg ba xadda cudurku yeelan curfan waa inuusan badan wakti badan iyo hadal badan iyo wax badan iyo inaadan samaynin wey waa aqwaasha midaas aqwaashana facaashaa kaga cad baan nidhi waxyaabaha munaafaadka saas darteed aqwaashan in badan oo kamida baahir nusuus iyo alaabtaas leeyihin waxaa kuu soo haray qosolka mursal zuhri laga wariyey baa loo daliishaday leeyihi zuhriga wuxuu yihi nabiga maalin tukanaya dadka sala alay wasalam hortiisana god baa ku yeelay nin baa soo socday waxoogay markii horeba indhaha awdhowtaaha war indhaarag fiicnay baa yimid ninkii dadku markay arkaan godka way arkaa hebel awooda yaqaanaa inideynta miya nin walbaydu qoorka yesu la raacay ninkan soo socda fadawya godka maxaa u dhaxayn doona suu soo socday ku dhacay dadkii dadkii baa qaar qoslay dee nabiga dadkii baa qaar qoslay nabigu markuu ka soo baxay wuxuu yidhi buuhi ninkii qosle idin aha soo celiya salaada waa afar zuhri warinayo zuhrina waa taabici manaasiibu zuhri iyo shibhu riyaaxi dabayl oo kaleeta wey wax la qabsada maaha sababtaana waxaa leeya zuhri aimada taabiciinta ragga ugu asaaniid badan buu ahaa hadduu wax sanadkiisi sheegi waayo meel buu waayo wuxuu sanadkiisa waayey mooye mursal iskama wariye saa maraakiishiisa waa la iska ilaaliyaa wuxuu meel u waayey muusaa iskaga tugaha saasaan dhacday baa la yidhi iska yidhaahdaa calaa kulli xaal intaasi waxaa buu yahay dhibala hadduu batase dabanidii xad inay yeelata weeye wixii badan yunaati salaata salaadu ka hor imanayaan inahaas baa loo daliishaday walow calima bcalima taxriima hadduu ogyahay hadalku salaada inuu xaaraan yahay wajahila kownahu mubilan inuu salaada jebinayo laakiin uusan garanaynin aw qaala wuxuu yihi min khawfi naari naarka cabsigeed ah yidhi batala salaada waa buraysaa wuxuu yihi qofka salaada inaadan hadlin inaad xaaraanta hadalkuna xaaraan inaad og baa shardiga jahliga lagugu cudur daaraya waa inaadan xaaraantinimada ogeyn laakiin xaaraantinimo haddaad ogtaho samayso wallaahi xaaraan waa rabaa laakiin salaadu inay jabi ma garanaynin cudurdaar maaha wixii axkaamta shariicada qofkii taxriimka axkaamta taxriimka ka dhalanaysa inuu og qasar maaha daliil baana loo hayaa maacis ibn malik markuu zinaystay nabiga intuu yimi alayh salaam uu qiranayay in la rajmin doono ma ogeyn wuxuu islahaa lagu dili maayo riwaayadaas isagaa waa sheegayba oo wuxuu leeya rasuulku ilaahayy markii maacis riwaayad waxay leeyihin nasaa-i kayrkood markii dhagax xanuunkiisa uu dareemay buu isdhigay wuuna qaybiyey war nabiga igu celiye war nabiga igu celiye hadalladii ka soo bax waxaa kamid ahaa in fa ina qowmii qad garuuni tolkaybaa geli iga tuuray qaaluu li rasuul allahi fa inahu hayru qaatilik nabigu utagdoo ilahay bu maayo isgeeda lagu yimid waxba lagu dili maayo hadduu og in la dilayo isma keena ninkan laakiin waa lagu dili isma lahayn in la dilina ma ogeyn mar hadduu xaddii laakiin qirtay xukunkeedaa ka waajiba saas darteed ninkii wax xada ee xatooyadu inay xaaraan tahay haddaw gacanta xaaraanta waana laakiin gacan baa la isgoyn mooge gacanta loo ugoyn maayo ka baran sugada in inay tahay haa war samaysay haa wixii axkaam ku dhalanay dushaan u ridan waayo indhaabay baad u gashay la kacabsi laakiin ninkaan ogeyn xaaraan inay tahay rabbigaa caashir isma lahay ninkan nin baa wax sameeyey ninkaa hadlay salaada ku hadlay macasir xaka maha ilaahay dembi baa geli iyo wax lagaa reebay baa jira maba lahaynba way kala duwan yihiin haddaba nin waxaan sameeyey oolunaysa nin dembi inuu galay iyo nin dhab dembi inuu galay laakiin wax lagu qaadi doona aan garanaynin xun ka dhalan doona saa darteed walow calima taxriima hadduu ogaado xaraantinimada wajahila uu garan waayosan u qownin kownahu mubtilan inuu salaada jebinayo aw qaala wuxuu yihi min khawfi naari buu ah yihi ah waa saddexaadu baaad salaadiisu waa guraysaa ayb waxyaabihii salaada jebinaya hadii laga maarmi waayey see la yeeli waxyaabihii salaada jebinayay haddii lagaba maarmi waayo see baa la yeelayaa wuxuu yidhi walow raaa walow tacadarat ilfaatixatu faatixadii hadday cudurtowdo ilaa bitanaxnuxi inuu yidhaahdo maahane dhoonkiibaa la isxirtayba faatixada ma akri kara jir way isxirtay tanaxnaxa lahaa wuu tanaxnuxayaa ixrinbudhahayaa buu isu furanayaa wayuntaana xarfaani laba xarfatay labaha ka soo baxaan labaa saddex sadexdaa ka baxaan waayo adaruuraatu tubiixu lmaxduuraati wey daruuraa ninkii haysa faataxada akhriskeedu rugni wey maragu faataxadii rugni yahay irtikaab waa xadku dararayn wey inaad dalaba xarab soo baxaan oo siyaabo kaleba loogu cudurdaari jiray jahli nisyaan sabqi galadiya loogu cudurdaari jiray iyo faatixadii qurnaydee laa salaata liman lam yaqra' bihaa ha laga tago in la yidhaahdo akhafu lmafsadatayni waxaa weeye labaada xaraba iska baaxane intaad yarayn karta yaree ugu tala furo wainta haquba akhriskii weeye taas oo dhan wain tacadara aljahru bihaa in lala jahro hadday cudurtoodo ilaa bihi tanaxnuxii maahane tarakahu iska dayn tanaxnuxa waa sarra hoos bunu akri walaa tarakahu waa ka tegayaa jahlgii waa sara bihaa faatixadii hoos buu akriy walaa yatanaxnaxu lahu ay liajlil jahl si uu kor ugu akriyo u dhihi maayo wuxuu leeyahi kor loo akriyo sunno weeye waajib maaha tanaxnuxuna xaaraan weeye laba xaraf ka soo baxayaan sunno iyo xaaraan hadday iskala yimaadaanna xaraam looma dhaco si sunno loo sameeyo sulawistu sidii imaamka haddii lasoo reebo munaasab bay noqon lahayd lanna imaamku fii maqaami daruura istidihii kudayashadii buu joogaa laba takbiiraadkiibuu u baahan intiqaalaadka takbiiraadkiina waa sunan bay yidhaahdeen maamuumiintii ma ogaan karaan waajibkii mutaabacada ma fulin karaan markaas yatacallaqu bihi waajibun saasay kaga haboonaan lahayd ulaa acmaa hadduu arka nin indhoora oo yaqacu kusii dhacaya fii biirin caamiy wanaxwi wix lamida waxaa lamida amindhor wax lagu arkay ilmo caruuroo ama meel ka dhacayo ama dab kusii socdaad aragtay salaad bay ku jirtaa wey ama mas iyo adeesooyin qof kusii dhow waa aragtay ama waraabi iyo nibaa xoolihii gaarayaa aragtay doo salaad ku jiray xaaladda hadday ku qabsato ma iska aamusi wixii dhaca ha dhacee mise waa lahadla wajaba indaaruhu inuu digaa waajiba binutqi hadal in lam yumkin haddayna suuragal ahayn bigayrihi isaga ayrka haddayna suuragal ahayn wa salaatu salaadiisana way buri laakiin dembi ma laha akafu dararayn waxaa weeye salaadu hadday jabto waa lasoo tukan karaa waa lasoo xiran karaa mafsadadan hadday dhacdana lama soo celin kara dhicitaankeeda qof gud ku dhacay iyo qof masqariday iyo xoola bahalgalay de ka dabatag ma salaadii laakiin iyadoo waxba xumaan baa laga dabategi karaa waad hadli salaadii way kaa jabi laakiin dembi ma lihin oo laa tubtiluu acmaalakumti adiga ruqsaad haysataa laakiin xeelad buu kuu sheegayaa aad qofkiina ugu digi karta hadduu garanayo salaadaadina laga yaabo inay ku asaxdo waa haduu kula baamowa walaa qofkau salaad kuma burto bidikri dikri haddaad akrida kuma burto qofkaad u digaysid haddaad dikri ugu digto ku buri mayso aayad baad u akriday qof baa soo galay albaabkuu soo garaacay udkulu fi silmi kaafatan baan iska akriday udkulu waa uga jeedaa ama alaabin dabaynuur qaado oo salaad ku jira wuu degdegsan yahay yaa yaxyaa khudul kitaaba biquwatin baa tiri ama ninkaan u digaysay wakuduu xidnakum fanfiruu tubaatin baa tiri ninka luqada kula garanaye dikrigaa haddaad qasku dikri ku lamaanayso dhibaato mara salaada kuma burto wey walaa tabtulu salaatu bidikri dikri ilaahay haddii wax lagu xasuusiyo kuma gurto wa biducaa'i ducada allabara ducada way ku gurtaa la duceeyo ilaahay la baryo khitaaban qof bini aadama haddii lagula hadlo ka allaahu wa calayka raximaka allaahu allah ku naxariista waa duco laakiin kaab khitaab qof la hadashayba ku jira ilaahay lama hadlayside qofkaad la hadlaysaa assalaamu calaykum way ku jari wacalayka asalaam wacalaykum asalaamna way ku jari laa hayratan qof maqan haddaad ka dhigtoodan isaga la hadlin ducadii kuga jabto ka allaahu zaydan ilaahu u naxariis haddaad tidhahdo allaahuma arxam zaydan allahuma arxam zaydan allahuma arfir haddaad dhahdo ilaahay baad la hadlaysaa qof lama aad hadlin marka kalaamu naaska jabiye muxuu yahay waa khiaab wada loo hadlo wey walow biducaay walow naamahu shay hadduu wax kula soo dafiye salaada fi salaati salaadii sabaxa rajul ninkuu tasbixsano subxaana allah ili wasafaqat ilmar'atu haweentuna way sacadayn oo sacabka gacanta isku dhufan bibatnin yumna gacanta midig calaacasheeda bay ku dhufan calaa bahri yusra bidixda dhabarkeedoo sida ay dhihi laa banan bibanin labada sacab calaacalaha isuma dhufan karto taa lama yihahdeen waa gacanta gacanta dhabarkeeda inay ku dhufasa wey masalada casharkaa nabigay ka socota alayh salaatu wasalaam wuxuu yiha atasbiixu lirijaali wالتصفiiq liلnisaai gacmaha laisku garaacana dumarkaa iska leh tasbiix subxaan allahna raggaa iska leh markii wax la baraarujinaye wax la saxayo masaladu sidaa ahayd tasfiiqa fii lugati اlcarab ama dabal ku dhufo ama laba dabal isku dhufo ama laba calaacalood isku dhufo isku mid weeye laa luatan wax luqada oo tasfiiqa noocyahan u kala saarayaay ma jirto laakiin shaaficiyadu macno kale laaxideen maxay labada calaacalo u diideen waxay dhahan qofkan salaad buu ku jiraa labada sacadna ciyaartaa sida asalkaa la isugu dhuftaa waa inaan keenna wax ka yar bedelo shabihin ciyaarta saas darteed ficilkan tambiiha baraarujintaa iyo kii ciyaarta ee sacabatooda u kala saarno waa inaan ka dhignay dheheen sida si ka duwan lianlaa yushbiha laaciba waxyaabaha si kale lagu yaqaana tashaabahoodaas in laga yardheeraadana luqadaynan tusin laakiin macna ahaan iga dodhani karaa wax la fahmi kara weeye ama asaxa daliil cada yeeshama yamyeelan wararka kalaba hadduu ku hadlo marka taa idiin sheegaya waa taataay bimabni qur'aan qur-aanka aayaadkiisu ku hadlayka yaa yaxyaa qudil yaxya kitaabka qaado warashada wuxuu ula qastay iclaamahu faqad ninkanun kitaab qaadashada inaad ogeysan ujeedaa qur-aan iyo wadantaada maaha aw aalaqa ama nin baa ku weydiisanaya munaasabadii yaa yaxyaa qudil kitaaba iska tirada qur-aan iyo waxba u qasdin faqaad salaadii way labadaba waayo kalaamu naasi buu noqday mar haddaan qasdu zikri aadan ku darin aw tilaawatan faqad ama quraan akris keliyaad ujeeday aw tilaawatan waiclaaman ama quraan iyo ogeysiis baad isugu lamaanaysay falaa salaadii kaa jabi mayso inayna salaadii kaa jabin marba haddaad biqasdi dikri ku dartay waa la gartay suurada hore mar haddaad quraan iyo dikri akriday hadda xataa biqasdi iclaami keliya la dhaho alashbahu inayna jabin weyn waayo mas'aladan suurada dambe tilaawatan faqad aw tilaawatan waiclaaman falaa waxay ku dhiseen inama tasbiixu lirijaali bay uga qiyaaseen tasbiixu waa dikri tambiihna waa looga jeedaa salaadiina kuma jabin bay yidhahdeen nafsu su-aal iman waxaa weeye ninkii tasbiixda dhahaa tambiih faqad iclaam keliya ugu sheega baraarujiya looga jeeda waxaa la yihi shaaficiyey maa xukmu salaatihi maxay dhahen lam tadkul oo kadkan hadaad uga qiyaasanaysaan bicumuumi dikri hadday wada galaan tambiih keliyaba ha looga jeede ma iswada raacisaan war ayagu guuda madhabka ka mida kaasaa ashbah asalka iyo qiyaaska u ah laakiin raajixa madhabku waa sidaas watadkulu salaad salaaddu waxaa koray ku jirtaa biwusuuli caynin wax cayn lahoo la taaban kara inuu gaaro wain qalad haba yaraatee ilaa jawfihi calooshiisa camdan urakasu u gaaro cuntada salaada dhexdeeda in wax la cuno ama wax la liqo ama wax la cabo ma la ogol yahay maya lianna salaadii iyo khushuucdeedi iyo dikrigeediyo waxbaan cunayaa ismale wata hore iga sheekeeyo ninaan waxba kale ogeyn oo iska tukanaya adu jeef kala timir ku watasine xabaar taariikhi marka la jooga xabaar intuu la soo baxo iska curayo baa ninkii nolosha kaga qabsay markaan garabka ku dhintay oo wuxuu goolay buu waxyaga siinaan leh kaasuu dilin soo bixiyey dilin soo laacay uu tiri daa laftayda marka caalamka haddaad la dhooraato wax badan oo la yaaba ama lagaga sheekay marka salaad iyo cunto isma garaan laakiin ma yar yahay ma badan yahay waxaan u kala qaadaynaa horta ma kas baa mise waa kama iyadu kas hadday tahay baalat salaatu muطlaqan mar haddaa u kas u samaysay kas yaa samayn kara qof garanayo xusuusan baa kas u samayn kara oog inayna banaanayn haddii uusan qofkan kas u samaynin amuusan ogeynba taxriimka waxaynu kala qaadaynaa nisyaanku iyo halmaanku cibaadaad badan baa lagu cafiyey mubtilaadkoodii sawdkana waa igu tegi doonaa gaar ahaan cuntada iyo cabitaankii halmaan hadday tahay inay cafis tahay waa u tegi doonaa axkaamu nisyaanna halmaankuna axkaamta kaska waa ka duwan tahay saa darteed horta haddiiba halmaan u sameeyey laba suura mid bay noqotaa war wixii ma yar yahay mise waa badan yahay hadduu wax yar yahay axkaamu ljahri wanisyaani raaciyo salaada waxba udhihi maysa dheh hadduu bato jahli iyo nisyaan iyo waxay isu yimid badashadii labadaas filmadhab weyguud waa qacidadaan soo marno waxaa munaafi lisalaaqi ah haddii uu bato didaaxadintane ninkii salaada ku jiray inuu beriskii intuu iska soo dhigtay raashin iska cuno qibladii buu ujeedaa miskada hortiisu yaallaa haddii la rabo taxiyaad buu fadhiyo fadhi hadday tahay hadday taa mid tahayna miis dheer baa la saaray ama fadhi buuba ku tukanayay ninkani miiska hortiisa raashin yaallo la soo dhigay wuxuu is yidhi hadhow cashadii baad yar sugaysaaye intay soo daahir ahayd laba ragcadood ka dhigay sayidki tukoo isagoo ku jiraa raashinka la soo dhigay hadduuba iska kaalmado ninka ma tukanaya salaadka ku jira raashin buu cunaya hal mar buu qaatay u kaadi baa tiri mar labaad buu ku celiyey waa waleelaa saxankii u dhameeyey waxay dhahay ninkaasi salaadii kuma jiro ficilkana salaaduu ka hor iman mas'aladan marka hiyaraydba sawmka nisyaankaad raaciseen sawmka iyo nisyaankiisuna cunto yar iyo cunto badan nasku ma kala qaadin idinna maydan kala qaadin tan maxaad u kala qaadeen waxay dhaheen farqi baa jira waxay ku kala duweynin baa jira waxay dhaheen sawmku sawmku hay-ad iyo qaab ku xasuusisan gaara ma laha salaadu laakiin qaabkeeda iyo arkaan iyo afcaal iyo isbedbedel ku xasuusiya daladeeda ku jirta inaada haddaad mariya lala qaadatay rukuucdaa ku soo geli sadeedda xusuusan maa qaabkaad u taagan tahay iyo qibladaan u jeedo baa qaabkeeda salaada loogu talagalay waa qaab mudakiru ka xasuusinaya wy salka laakiin mid iska fadhiisanaya iska kacayo boogayo dhacayo jeejeeranayo jeesanaya ahay farqigaa u dhexeeya dartii xadda halmaanka iyo nisyaanka soonka la ogolaaday salaada lama ogolaan kara muhimaddu maaha inaad ku qanacdo wejka qowlkooda inaad fahamto wey maro badan baan idin sheegay saa darteed wakadaa sahwan aw jahlan waxay ku guri salaadu halmaan iyo iyo aqoon la-aan bitaxriim uusan aqoonin in kasura cuntadii hadday badato curfan curfi ahaan laa inqalab hadday yaraato samay oo salaatu waxay ku gurtaa oo kale biziyaadati ruknin ficliyin rukni afcaasheeda kamid ah inaad ku darto dheeraada karukuucin sida rukuuc camdan la kas haddaad kas laba tahay salaada ragcaddii u rukuucdo batala salaatlan ciyaar ayaa tahay waad og tahay ragcaddii koobaad baa rukuucday salaaduna salaad kusuufu shamsi walqamar ma aha rukuuc labaad baad ku celisay kas adoog salaadda waa xukuma jiro hadda soo bilow micyaar ayaa tahay waayo ninka garanaya ee sujuud dheeraada ama sahwi maaha una kas ugu darayaayo waa nin mucaanid wey diidan axkaamta hareecada salaadu say ugu talagasho lagu tukada diidan wey laa shahwa halmaha bukuu geyasa maya haddaad rukuucda soo toosto oo garan weyda wardiaad rukuucday waa rukuuci halmaa kudi malaha walaa biqawliyin camdan rukni qawli ah oo kas u ziyaadisay salaad kaagama jabtay horeba waxaan u soo mukhaalafada iyo munaafaadka abharu fi afcaali minaa fi aqwaali afcaashi aada uga muuqasho ku dhowda saas darteed way ka fudud tahay munaafaadka aqwaasha afcaasha waa ka fudud tahay ka takraarin faatixati faatixada laga seen ku celisay rukuucaasan laga ku celisay way jan faatixadii baa maqnaysay haddana kasbaa tagra lama goor celisay imaamka salaadu sirri bay ahayde waa la taagnaa ama keligaa waa lahayde faatixadii baan akriskeeda yar macaansatay waa ku laba goorcelisay aw tashaahudi ataxiyaadka waa ku laba goorcelisay waxba kaa jabi jabmay salaada laakiin rukuuciyo sujuudada ku laba goorcelisay ula kas way kaa jabay aw qiraa'atahumaa ama labadoodiibaad ku akriday fii gayri maxallihimaa meeshoodii meelaan ahayn faatixadii markaa dhamaysay salaadii imaamkii dheereeyey sirri bay iska ahayde bal ataxiyaadka iska akriday ama fadhiga ataxiyaadkii markaad dhamaysatay bal faataxa iska akriday salaada waxba kaa jari lianna mukhaalafada iyo munaafaadka aqwaashu uma xoog badna siday mukhaalafada iyo munaafaadka afcaashu u badan tahay haadaa huwa alfarqu rugniga qawliga iyo ficliga ziyaadadooda wafaqulu salaati way gurtaa biziyaadati ficli ficil haddaad ku darto walow sahwan halmaan ba noqdee min gayri jinsi salaati salaada jinsigeeda aan kamid ahayn in kasura ha u bato salaada ruknigaad ku dartay ee hore camdan shardigu ahaa oo wax salaada jinseeda kamida ah, rukuucdeedi iyo sujuuddeedi iyo fadhigeedi iyo kamida ah. wey salaadii waxaan kamid ahayn baa waad ku dartayba waa sida gootintii iyo feertankii iyo iyo wixii lamida de gootin salaad kuma jirto meel la kagama jirto saas darteed waxaan leenahay buu yidhi qofkii salaadii ku dara ficil dheeraada oo jinsiga acmaashii salaada la samaynaye iyo sujuudiyana aan ahayn waxaa loo kala qaadayaa laba haddii uu dhammaantiiba munaafi lisalaati uu yahay qariinuhu wa kaiiruhu salaadda way jebinayaan haddii uusan wada ahaynna kiisa badan baa salaada jebinaya kas iyo kama xudunaa ku dhace lianna hay-ada salaadaa xasuusinaysa waxa badan ee ka hor imanaya inaadan samaynin mar haddaad wax badan samaystay waxaan xukumaynaa hay-adoodaad ku xasuusin lahayde inay ula kas tahay oo anaga been noo sheegayso wa tabtulu salaata marka min hadal qiyaasa ah, hadalka soo socda ku dhagayso salaadda way burtaa biziyaadati ficlin ficil dheeraada quraysaha un halmaanba ha noqdee min gayri jinsi salaad ficilkaasoo dheeraadku aan ahayn oo ah buu yihi waxaan salaada wixii la samayn jiray oo kaleetaba ahayn weeye inkastuna hadduu bato koo mutawaaliyan iskuna xigxigo ka talaati khaطawaatin saddex tallaabo weeye aw darabaatin saddex gacan qaadoo mutawaaliyaatin isku xiga laaimqalla hadduu yaraabase ma jebinayo ka khatwatayni sida laba tallaal aw kasura waa badan yahay wa tafaraqa waa kala tegi iskuma xigxigo bixaysu yucaddu saani iyadoo lagu tirinaya ka labaad ee dhacay munqatican mid ka go-an anin awelka hore tusaale ahaan ragcaddii hore hal mar buu qofku wax ku dhuftay ragcaddii labaadna mar buu wax ku dhuftay laba isku xigta maaha way kala xukumiyen curfigaana loo celin noocaasi waa nooca munaafaadkiisiiya ka hor imaatinka salaadu yaraan iyo banaan ay saamayseen kaamka ahayn saddex in lagu xirana daliilkay cuskadaa ee luqadigi iyo mafaahiimta nusuusta guud ahaa horaanu darsiga bilowgiisa ugu soo sheegnay noocii labaad baa ku haray ee ka yar iyo ka badaan lagala reebayn fain faxisha hadduu wax koolxun yahay ficil iyo dhaqaaq foolxun yahay ka lafdatin dootin wey salaadii way buraysaa ama ha yaraada ama ha badnaade sababtoo dootinta noocaas oo kaleetaa biaslihaa bay munaafiya lisalaati tahay sida fuqahadeedu ay yihaahdeen aada iguma dhowa dawaahirta nusuusta fucaashan ay yidhaahdeen faaxishada ah la kala qaadi maayo dawaahir nusuusoo ilaa xad ka hor imanaysaa jirta xarakaadkan ay saddexda ku qaydeenna hal qaydoo kale hadday ku dari lahaayeen xaraj badan bay ka badbaadi lahaayeen hadday ficilka u kala qaadi lahaayeen ficil min maslaxati salaati ah oy salaada dan ugu jirto iyo midka aanay salaada dan ugu jirin hadday kala qaadaan nusuus ka hor imanaysa taqriirka iyo taqciidkooda bay waxoogay makraj heli lahaayeen hadday badnida curfiga u celin lahaayeen ama ay dhihi lahaayeen wixii caaqahe xaajo ayna qofka ku kalifin ay dhihi lahaayeen xaraj bay ka badbaadi lahaayeen saa darteed markii nusuusta la eego laba nooco afcaasha kamida ah haba bataane eh, ma jibiyaan salaada wixii qofka xaaje iyo baahi ay u geyseen qiblana uusan ka jeesanayn haba bato saddex hajeer ama ha ka batee salaada ma jibiyo wixii maslaxatu salaati ahna salaad ma jibiyo labadaa waxaynu ku salaynaynaa maslaxatu salaadka laba daliil baynu sheegi mid waxaa ka taagay saciid mukbir saxeyn ninkii sutra dhigta salaada axadun an yajtaaja kan iyo socod ha iska reebo ko fain abaa falmuqaatilu fainama huwa shayaan oo nin dagaalamay salaadiina ku jirana ka sabin ka war nin dagaalamay xarakaad badan buu samayn falyuqaatilhuna xad go-an nabiguma samaynin oo xarakaadkiia falyuqaatilu macnaheedaa loo ogolaaday oo ninkii hataa jig hadaad ka siiso fer waay haddana iskadiiuumad abu saciid bay ku dhacday xilligii marwaad madiine haystay oo wiil baa soo hormaray wuu iska riixay dhulkii lu booxu reebay meel u fiirfiiyey meel abu saciid hortiisa ka haboon oo ka yar banaan buu waayey wuu soo galay wuu iska riixay wiilkiisa abu saciid buu fiiriyey wuu xanaaqay xoog umar buu si buu ka siiyey wiilkii baa imaamada dacwadu tegey sicid baa loo yeeay arnigu asaa yimi wy ka tag khaainka shaydaan way waan hadda daarka afdar kala daayi hadalka abu saciid nabiga uu ku dhaqmay xarakaad katiira ken laakiin maslaxatu salaad bay ahayd salaada amuruurka laga difaacayo waa masal masalo labaadoo waxaa jirta sahil bin sacd bin saacidi bukhaari muslim ay ka wariyeen culee nabigaa salaadna tukiyey mimbarku ku istaagay mimbarku faatixadii ku dhameeyey mimbarku ku dul rukuucay sujuudi marka la gaaray dalaalinku usoo baxo usoo uu sujuuday adii mimbar mid ku taagan waa inuu ka degaa waa inuu ka burkaa ka kadegitaankiis meesha ku sujuudi lahayd sooma awa markuu ka degay kadib buu haddana galaal durkay ilaa masaafo sujuuday uu ka gaaray buhaari muslim baa weeye litacliimi nabigu dadkuu barayayo maslaxatu salaad ahayd afcaashaa farnayd nabiga salaada kama jirin labadaa tusaala waxay tilmaamayaan hade kasre haddii la iska yidhaahdo way ka hor imanayaan laakiin haddii ficilka nooca maslaxatu salaada laga soo reebo mukhaalafada axaadiistaas waa laga badbaaday taxaajadana aan laba xadiidkaanayabana mid waxaa weeya nabigaa tukiyey dadka ala salaam isagoo umaama binti zaynab umaama binti abilcaas ibn rabiic isagoo xambaarsan gabadhu nabigu xambaarsan yahay faatixadu akriyay waa dhameeyey gabadhii buu qaaday dhulkuu iska dhigay kadib buu rukucay uu sujuuday markuu soo kacay istaagayna gabadhii uu doonayna waa soo qaaday ilmo la qaaday oo laab la saarayo xaajo iyo baahidaa jirto maslaxatu salaadna kama marna ilmaha haddii aan la qaadin wuu nubi karaa ilmihii asaa u dhigta hadduu dhaqaaqo waa dhexda ka diso soo ma haddii ilmihii lugaa u salaabtida inaad tukay ilmihiina qaado inaad ka baxda iyo ina adigoo laguusaa kuu boodayy adiga maad ka hadlaysaaye marabbaaba kabaha haddaad isku meel dhigto aada salaadii waswaasi uda salaada ku jirta shaydaanku ku yimaado idow kabihiisu meel baa dhigtay wiilis maanta waa lagaa qaadan doonaa meesha tugayso ma taqaani shaydaanka meel kaasoo galu rabaa ama isagiibaa halkaa isla biyo oon waan dumilaana dadkii o dhan iyo adigaguna waswaasin xaajana baahina waa jirtaa in laga baqayo ilmihi dadka inuu tashwiishiyana waa laga baqayaa hintiisa oo maslaxatu salaad baa ku jirta labadood baa loo taawiilin karaa qisada labaadna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ninkii arka alaswadayni labada madmadow falyaqtulhu salaa iyo qaybkeed baa loogu jira waxyaabada waxaa la yihi salaad ku jir ama ha ku jirin haddaad aragto dil laakiin nabi ibraahim waxaa kamid ah ku afuufi jiray naarta weliba nabigu wuxuu yihi halka gacan qaadi ooray ninkii ku dilaayo uu ka ajir badan yahay inta kale salaadiina waa ku dili kartaa baa yii ajirka waa lagu mataxay maaha taa waxay ku dhici kartaa inaad wax xoog badan intaad qaadato sula baaciso nig madaad hursato wasbadii bootidii hore kama duwana laakiin xaajaa jirto alab sharciga waxaa yaalla kaas ha la dilaa waaba lacib ciyaar maaha labadaa haddii la eegana wixii xaaje iyo alab sharci a ah keenay hadday ka reebi lahaayeen xaraj mucaaradaat nusuus bay ka badbaadi lahaayeen abadow shaaficiya labadaa ay dawaahir nusuus baa tiri intaa tiraado ku darso waygood aimada shaaficiyadu quyuud iyo tarjiixaad iyo shuruud ziyaadaada nasixatan nusuusi way sameeyaan nawowi yala ka dambeeyeyba raxmat ullaahi alayhim jamiica shaaficinimana kaa saari mayso walaa tadurhu ninka tukanaya ma dhibayso xarakaatun khafiifatu dhaqaqaaq fudfudud ma dhibayo ka xakin biusbucihi sida farta wax ku xoqday wy salaadii siday u jirtee baa farta wax ku xoqato far lagu xoqay dhib ma laha idaarati subxatin fii yadihi gacanta tusbaxu ku wareejiya taxiyadka ku jirta tusbaxa laga dhib ma walaa sukuutun tawiilun qaamus dheerna dhib ma laha waxyaabaha munaafaad min salaati ma wa ishaaratun mufhimatun tilmaan la fahmaya min akrasa nimaan hadli karin sidii qofkii dhigoka qofka hadlin tilmaan la fahmi karo tilmaamayn midaarkiisana dhibaato ma laho salaada ma jebiso haddiiba kan ayna jebinay minhu ishaaradiisu hadal ay ahayd ninkii hadli kale iyo gacanta wax ku tilmaama jebin mayso saas darteed ilmihio meel ku dhacaya haddaad sidan tiintaan tiraahdo ilmaha tilmaanto waxba salaadaa u dhii mayso oo tiraahdo meeshaad hadli lahayd si kale bikayriga kugu suura gasho ama adigo de salaada doorkii tukanaya ilmihii maqashii xoolaha xoolahada isu fakaraan inaad daa gacanta ku fiiqdo ama albaabka lasoo garaacay dee gidaarka gowgow ka siiso marka lagu soo baxo taggaa tilmaantay albaabka intaasoo dhan dhibaato malaha ishaaraadka khafiifka iyo xarakada khafiifada dhimana laakiin ma fiicna salaada uma fiicna halkaas waxaa ku beynayna wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك